asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo tobnaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab llahu tacaala baabu ma jaءa min altaqliid baabu ma jaءa ana alguluwa fi quburi الصaalixiin yusayiruha awtana tucbadu min duni illah uu baabu yahay maa jaa wixii wixii ku yimid ana alguluwa xadgudub fii qubuuri saalixiin dadka wanaagsan qubuurtooda xadgudub lagu sameeyaa yusayiruhaa xadgudubkii qubuurtaa wuxuu ka dhigayaa awsaanan sanamyo oo sucbad la caabudayo min duuni illahi alla sukay macnaha wixii adilla ah ee kusoo arooray ayuu baab u yahay haddii dadka walwanaagsan qubuurtooda iyo xabaalahooda lagu xadgudbo oo la weyneeyo in ay xadgudubkaasi uu ka dhigayo sidii sanamyo la caabudo oo kale marba haddii wax loo raadsado la aaday qubuurtaasi waxay noqdeen sanamyo ilaah sukadii la caabuday noqdeen maca inuu qabrigu ruuxa ku jiro oo lagu xadgudbo oo la weyneeyo oo qadarkiisa la dhaafiyo qabrigiisii inuu sanam ku noqonayo maxaa daliilu ah maxaa daliilu ah taasuu macnaha kaga hadlaya maa shay ayuu baab u yahay jaaa yimid oo adilo ah ana alguluwa xadgudub fii qubuuri saalixiin dadka wanaagsan xabaalahooda lagu xadgudbaayo yusayiruhaa xadgudubkaasi wuxuu ka ahaysiinayaa xabaalihii awsaanan sanamyo ayuu ka ahaysiinayaa saasoo tucbadu la caabudayo min duuni illahi alla sokadi yani magaca sanam iyo xukun sanam buu qaadanayaa qabrigii haddii ruuxii ku jiray lagu xadgudbo ilahay waxyaaluhu raaxa laga siiyo rawa malikun maalik wuxuu warinayaa fi lmuwaa kitaabkiisa muwaa wuxuu ku warinayaa ana rasuula allahi sal lla alay wasalam rasuulku qaala inuu yidhi allahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad istabda cadab llahi calaa qowmin itakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida allahuma allahayow nabigu uri sal ly slam laa tajcal allow ha yeelin qabrii qabrigayga wahanan sanam ilaah waa ka dhigi kaasoo yucbadu la caabudo ishtada waxaa daraaday buu nabigu uri sal lay wasalam qadabu llahi ilaahay cadhadiisa calaa qawmin dad dushooday cadhada ilaahay ku daraad qowmkaasoo itakaduu samaystay qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda xabaalahooda masaajida masaajid ka dhigtay qolyahaasi ilaahay cadhd cadhidiisu dushooda aada ugu daqaatay ilahay baa aada ugu cadhooday baa laga wadaa xadiidka imaamu malik mursal buu ka dhigay oo zayd ibnu aslam can cafa bni yasaar ayuu ka warinaya sidaa haddii la yidhahdo mursal buu noqonaya laakiin xadiidku shawaahid badan buu leeyahay shawaahiddaasuu xadiidku saxiix ku noqonaya imaam axmed baa wariyey ibnu sacad abu nucaym rag noocaasaa wariyey yani masaajirkaasuu kusoo aroray xadiidku marka lishawaahidihi buu xadiidku saxiix ku noqonaya macna wuxuu nabigu sal alay slam ilaahay weydiisanayaa ilaahu qabrigayga ha ka dhigin watan watankiiyo sanamka horaan usoo kala baranay maxaa u dhexeeya yaa ii qeexi karaa ma alfarqu bayna alwatan wasanam aya aya wasanka waxaa la yidhahdaa wax walbo ilahay kasoo hadho la caabudo ama sawir ha lahaado ama yuusan lahaan ama xajmi ha lahaado ama yuusan lahaan wasankana sawirkana waxaan ujeedaa sanamkana waxaa la yidhahdaa wixii sawir leh oo taagan oo la qoray ama dhagaxa laga qoro ama geed ha laga qoro sanam baa la yidhaha watankana waxaa soo gulaya wax walbo ilahay kasoo haray subxana watacala oo la caabudo ayaa watanka la yidhaha marka ilaahu qabrigayga sanam adiga sokada la caabudo ha ka dhigin buu nabigu sal lla alay wasalam ilaahay weydiistay markaasaa nabigu sal lla alay slam wuxuu sheegay ilaahay inuu aada ku cadhooday dadka xabaalihii nebiyadooda ka dhigtay masaajid iyo meele ay ku cibaadaystaan oo haddana ku cibaadaysanaya oo ilaahay ugu dhawaanaya arrintiisa aada dushooda ugu darraantay bu nabigu sal alay slam sida uu leeyahay baryadaas ilahay waa wuxuu leeyahay faajaaba rabu lcaalamiina ducaa'ahu waaxaatahu bihalaaثati ljudraani xataa gadat arjaa'uhu biducaa'ihi fii cizati waximaayatin wasiyaani qadiyaadaasu macnaa ku sheegaya wuxuu leeyahay ilaahay wuu aqbalay nabiga salawatulli wasalaamu aleyh baryadiisii wuu ka aqbalay wuxuuna qabrigiisa ku wareejiyey saddex dardi ilaa ay ka noqotay qabriga dhinacyihiisa oo dhan baryadii nabiga sal alla alay wasalam mid aan la geli karin oo ilaa shan oo waardiya saaran yahay saddex darbina waa lagu wareejiyey haddana waardi baa saaran marka ilaahay nabiga sal alla alay wasalam ducadiisa waa ka aqbalay isla markaana haddana iyadoo weliba dad saalixiina qabriyadood waxuun ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay uu caroonahayo lagu samaynayo dushooda ayaa qabrigii nabiga sal alay slam ilahay ilaaliyey oo ilahay waa ka aqbalay baryada nabiga salawatullahi waslamu aleyh waxaa laga qaadanayaa qabriga haddii macnaha cibaado lala aado la caabudo ama ruuxa ku jira wax loo raadsado inuu qabrigaasi sida sanamkii gaaladu caabudi jirto oo kale uu noqonayo macanaa xukunkaa inuu qaadanayo ayaa laga qaadanaya saxaabaduna ridwaanullahi calayhim waa nebi soo marnay inay dadaal aada u fara badan ku bixiyeen meelaha la weyneeye dadku weyneeyaan sidii loo baabi'in lahaa cumar ibnu khataab radi allahu canhu inagii soo marnay soo sheegnay geedii saxaabadu ay kula mubaayacoodeen nebiga sal alay slam baycatu ridwaan hoosteeda ka dhacday geedaas xilligii cumar intuu ka warhelay dad raaraadinayo inay barakaystaan doonayo ayuu yaala gooyey sidoo kaleeto futuuxaadkii waagii muslimiintu ay furus iyo ruum iyo ay furanayeen ayaa waxay sheegaan oo dabar iyo keyrkii ay soo guuriyeen waxaa loogu tegay markii la fursay furs nin mayd ah oo madaxiisa uu yaalo kitaab ninka maydka nin ay marka barakaystaan oo markay roob waayaan iyo soo saaraan maydkiisa oo roob lagu siiyu ahaaday leyi ninkaas marka xilligii cumar bn khadaab radi allahu canhu ayaa markii la furtay furs ayaa loogu tegay meesha markii la weydiiyena waxay dhaheen waa maydkii ninkii la odhan jiray danyaal daayaal macnaha inkastoo qur-aanka lagu sheegay laakiin kutubta reer bani israail nebi buu ahaabay leeyi marka yani ninkii la odhan jiray mukhtalasar ee boqorka ahaa ee khayrka darnaaye mujrimkee wax baabiyey ninkaasaa soo qabsaday ciraaq buu marka ku geeriyooday meeshaasu markaa yuu meydkiisu ooli jiray way barakeysan jireen saasay macnaha leedahay riwaayadu saxaabadu ridwaanullahi caleyhim markay meesha ugu tageen cumar baa marka lasoo talageliyey oo la yidhi maxaan samaynaa ninkaasaanu haynaa wuxuu yihi ninkaasi meel aysan dadku garanayna lagu aso markaasaa waxay sameeyeen intay dhowr iyo toban qabri qodeen dhowr iyo toban qabri yay mid kamida geliyeen oo dalabkeebu ku jiraa marka dhowr iyo toban yani god oo midna meeshan ka taagan yahay midna halkaa ku yaala midna kee ku aasanya la garan maayo marka saasay marka kaga idhatireen oo dadka kaga qariyeen maca marka yani mashaahidda noocaas oo kale iyo qubuurta noocaas iyo qubadaha iyo waxyaalaha saas oo kale loo barakaysto salafku ridwaanullahi calayhim nebigaana u dardaarmo uga tegay way baabi'in jireen macnaa dadka in laga gooyo saasay macnaha aada ugu dadaali jireen radia allahu canhum waardaahum walibnu jariir ibnu jariir waxaa usugnaaday bisanadihi sanadkiisana uu ku warinayaa can sufyaan wuxuu ka warinayaa yani sanadku waa saxan yahay ibnu jariir laga bilaabo ilaa sufyaan uu iska soo gaabsaday saasaa lagu gaabiyaa bisanadihi sanadkiisa wuxuu ka warinayaa can sufyaan wuxuu ka warinayaa sufyaan ibnu saciid ilsawri waayo an mansuur an sufyaan ibni mansuur saasuu idin qoray miya waa khalad can sufyaan can mansuur waay can mujaahid saas way mansuurkaas mansuur ibni muctamir asulami weeyaan marka waa shayku sufyaan ina sufyaanku ina mansuur ma ah waa khalad wey can sufyaanin wuxuu ka warinayaa can mansuurin can mujaahidin mujaahid ibnu jabri ibnu jabrin taabicigii macna afara'aytum allaata waalcuza aayadda dhexdeeda ayaa qaala wuxuu yihi mujaahid yani aayadda markuu fasirayay mujaahid wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa laatadu yalutu mid qasa lahum iyaga wuxuu u qasi jiray asawiiqa ay lilxujaaji xujaajta wuxuu u qasi jiray asawiiqa boorashka fa maata markaasuu dhintay facakafuu markaasay ku dul nagaadeen calaa qabrihi qabrigiisay dul farfadhiisteen oy dul joogeen wakadaka wakadaa sidaa oo kale mujaahid siduu yihi oo kale ayaa qaala waxaa yidhi abuljawza ninka la yidhaha can ibni cabaasin buuna ka warinayaa abuljawaga ibn cabaas baa laga sheegayo oo abuljawza baa ka sheegay kaana wuxuu abur ibn cabaas yalutu ninka laata la yidhaha midkii qasuu ahaa asawiiqa boorashka ayuu qasi jiray lilxaaji dadka xujayda ah ayuu boorshka u qasi jiray markuu geeriyoodayna qabrigiisii bay dul dul degeen oo ay macnaha waxa weye cibaado la aadeen degiddaa ay dul degeen baa waxay keentay marka inuu marka dambe noqdo magiciisii la siiyo sanam asnaamta waaweyn ee caabudaan ka mid maraaxil badan bay soo marto inagii soo marnay marka waxaa meesha laga qaadanayaa qabrigii markii hore loo aaday laata nin saalix u ahaa oo wanaagsan ujeeda ninkaas saalixee wanaagsan wuu dhintay waa la xabaalay xabaashiisii yay markaa aadeen ayagoo isaga salaaxiisii iyo wanaagiisii iyo khayrkiisii ula jeeda oo aaday kadibna say u socotay u socotay waxayba noqotayba sanam weyn oo laata la yidhaahdo oo ummado dhan iyo qabiilooyin dhan ay ku xidhan yihiin oo caabudaan saasku noqday macana maxay ka bilaabtay marka waa qabrigii oo marka noqday wasan iyo sanam noqday wy macanaha qubuurtu haddii la aado la caabudo inay sanam noqonayso ayay macnaha daliil u tahay saas way macanaha waynu soo marnay yani laftiga waxa la yihi yalutdaas luqada carabiga waxa la bimacna alkhalqu bisamnin aw gayrihi markii subag iyo waxyaalo kale inta lagu daro shayga la qasoo la hooyo ayaa la yidhaahdaa latta sida caajiinka oo kale ayuu ku macno dhow yahay sawiiqana waxaa la yidhaahdaa waa baalkan hadda borashka la yidhaahdo ama moshaalida la yidhaahdo magac loo yaqaanaba waa qamandida iyo waxyaalaha la nooca shaciirta iyo inta la shiido inta la shiido ayaa markaa kadib macnaha waxa weyaan la qasanaya iyadoo iska diyaarsan ama ha la solo ama si kale baa lagu sameeyo iyadoo iska diyaarsan oo daqiiq ah ayaa biyo iyo subag iyo ta wax lagu daroo la qasto ayaa la cabaa marka waa borashkooda sawiiqan marka nin wuxuu ahaa laatadu markiisii hore fiican oo dadka xoojaydaiyo beytka ilaahay yimaada ayuu u khidmayn jiray oo cunto u samayn jiray oo borashkaa u qasi jiray saasuu ahaan jiray macnaa nin aan u qiimo badano agtooda qiimo kule buu ahaa saasaana keentay inay macnaha aadaan qabrigiisii kaana wuxuu abuu yihi mujaahid yalutu mid qabtaa lahum iyaga asawiiqa boorashku u kasi jiray fa maata markaasuu geeriyooday facakafuu markaasay dul degeen oo ku dul nagaadeen calaa qabrii qabrigiisa wakada sidaasna qaala waxaa yidhi abuljawa abuljawagaasi waa nin taabiciy ah aws ibna cabdillaahi aribci baa la yidhahdaa waa nin taabici ah can ibni cabbaasin wuxuu ka warinayaa kaana wuxuu ahaa laatu yalutu mid qabtaa asawiiqa ayuu lilxaaji xujaydu uqasi jiray saasman xujaydu uqasi jiray xadiidka riwaayadaa dambe ibnu cabaas bukhaariga kusoo aroortay ayib waxaa laga gaadanayaa waagii hore jaahiliyadii hore jaahiliyadii hore dadka xaramka degan dadka xujayda way ukhidmayn jireen oo xoolahooday siin jireen xoolahooday siin jireen sidaa hadda la sameeyo kale maaha hadda wax wax ah kugu taray arki maysa wax un wax kaa faa-iida mooyaane wax haba yaraatee wax kugu biiriya meeshaasi tiqalamaa deji saas taqriibanna culimadu waa tilmaamayan min uthaymiin wuu tilmaamaya dadka waagii hore ee jaahiliyada sidii loogu loo ixtiraami jiray xujayda muslimiinta maanta degan way ixtiraamaan in badan oo mid saas way macnaha bal waxa weeyaan badeecada iyo alaabta iyo waxay doonayaan inay iibsadaan iyo yani maalinka ama xaj ama ramadaan soo galo ayaa waxa weye cirka la wada geynaya markaasa waxa weeye waxaa lagu samaynaya wax la yaab le macnaa dadka lagu samaynaya can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal lacana rasuulu lahi sal lay slam nabigu wuxuu lacnaday buuri zaa'iraati lqubuur qubuurta haweenka siyaarta haweenka qubuurta taga walmutakhidiina iyo dadka ka dhigta calayha qubuurta dusheeda almasaajida meelo lagu sujuudo lagu cibaadaysto dadka ka dhigta wasuruja iyo faynuusaha yani ilaysyada iyo faynuusyaha iyo yani tirigyada iyo dadka kashi kushida dhexeeda rawahu waxa wariyay xadiidkaasi ahlu sunan baa wariyey xadiidka ahlu sunan baa wariyey xadiidka cabdullahi bnu cabaas saddex jumluu ka kooban yahay jumlada koobaad lacana rasul lah sal lay slam zaa'iraati lqubuur jumladaas sixadeeda iyo dacfigeeda waa laysku haystaa muran aad fara badan baa ka taagan jumlada labaad walmutakidiina calayha almasaajida iyadu waa saxiix oo inagii soo marnay axaadiis fara badan oo u kacays nabigu nebigu sal lay slam inuu lacnaday ciddii qubuurta masaajid ka samaysanta ama qubuurtii nebiyada ha noqdeen ama kuwo kale ha noqdeen middan dambe ee wasuruja wasurujda ayaduna xagga bacfiga waxay kula mid tahay iyo muranka ka taagan jumlada hore lacana rasul lah sal zaa'iraati lqubuur labadoodaasba muran aada u fara badan baa ka taagan lakin jumlada dhexe waa sax iyo muranka ma taagnaa xadiidka marka sixadiisa iyo dacfigiisa saa sheegnayba aada baa laisugu haystaa qadiiman wa xadiidan ragga mucaasiriinta hadda sheekh axmed shaakir uu tasxiixiyey rag kaleeto oo tasxiixiyey ama taxsiiniyeyna waa jiraan xadiidku inuu xasan yahay ku tilmaamay laakiin sheekh naasir iddiin alalbani waa daciifinaya oo riwaayadan ah zaa'iraati lqubuur wuxuu leeyahy waa riwaaya shaadda wey waxaa loo badan yahay oo ibnu cabaas riwaayaadkiisa qaarkood ay tilmaamayaan abu hurayrena laga warinaya xasaan ibnu thaabitna laga warinaya lafdi sidan ka gedisan oo ah lacana rasuul lahi sal alay slam zuwaaraati lqubuur zuwaaraat lafdigaas yuu leeyahay yaa sax ah laakiin lafdiga zaa'iraat lqubuur ah waa daciif buu leeyahay qolada taxsiininaya iyo isaga oo tadciifinayana sababka laysku haystaayo waxaa ku jira nin la yidhaahdo yani waxa weeyaan salax mawla umihani ninkaasaa ku jira waa nin aada muran badan abu salix abu salix mawla umihani oo muxadidiintu ay isku khilaafsan yihiin dacfigiisa iyo sixadiisa yani waxa wey siqanimadiisa iyo daciifnimadiisa ninkaasaa muran aada u fara badan ka taagan yahay macana saas weyaan xadiidkan marka sidaa markaan u garanno murankaa ka jira sixadiisa iyo dacfigiisa mas'alada uu ka hadlayo oo haweenku qubuurta ma ziyaaran karaan horta qubuurtoo la ziyaarto waa sunno sidii sharciga ahayd in loo ziyaarto oo nabigu sal alay slam markii hore ummadda waa ka nahiyey waagii ay gaalnimada ku cusbaayeen diintana aynan aqoon badan ulahayn jahlina uu jiray waxaa laga cabsanaya inay ku fitnoobaan saa daraaddeed nabigu waa u diiday salawatullai wasalamu caleyh qubuur lama ziyaaran karo gadaal dambe nabigu waa ka fasaxay salawatullai waslamu caleyh kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira horaan waxaan idiin diiday qubuurta ziyaaradeede hadda ziyaartabu nabigu uri sal ly slam waa laydiin ogolaaday maxaa yila aakhara idin xusuusinaysa marka khilaaf kama joogo muranna culimada dhexeeda kama taagna in ragga ay sunno u tahay inay qubuurta soo siyaartaan oo siyaarada la siyaarinayana waa siyaaradii macnaha sharciga ahayd ee sunnadu ay sheegtay oo nabigu sal ly slam laba arrimoodba waa loo ziyaaran bui laba ujeedaba uu sheegay mid weeyaane liannaha tudmicu alcayna wa tuxzinu alqalba wa tudakiru alaakhira qalbiga way bay ku dhalisaa iyo murug aakharo ruuxan qabriga ku jira shalay saacadood u ahaa markaad yani garab dhigto talabaadna isha ayay ilmo ka keentaa bu nabigu salawatullai waslamu aleyh qubuurta markaad tagto waad ilmayn ee dadkan amwaada aada u tagto ta saddexaadna aakharay idin xusuusin buri nabigu sal lay slam intaa waa faa-iidooyinka uu kala imaanayo ruuxii tegey dadka qubuurta ku jirana waa loo ducayn oo nabigu sal alay waslam uu salaami jiro waa u ducan jiray asalaamu calaykum diyaara qawmin mu'miniin wa inaa in sha allahu bikum laaxiquun antum salafuna wanaxnu bilahar waa u ducan jiray nabigu sal lay slam ducada dadka ahlu qubuurta loo ducaynayana waa ujeedooyinka loo tegay intaa ka badan oo in iyaga wax laga raadiya iyaga wax laga hunguriyeeya iyaga wax loo doonta iyaga wax loo geysta maya marka saasaa loo kala qaadi ziyaaradu qaar mashruuc oo diintu sheegtayna waa jirtaa khayra diidayna waa jirtaa yaan laysku dhex qaldin wey macana haddii la yidhahdo war waxaad wadaani waa khalad qubuurtana wax ka raadsanaysaan siyaaradii baa la diiday yaan loo bedelin siyaarada sharcigu sheegay midda la wado ma ah midda la hayana ma way ka gedisantaha macna siyaarada sharcigu sheegay faa-iidooyinkaasay leedahay marka ragga sunnay u tahay taas khilaaf kama taagna haweenka iyagama loo ogolaya mise looma ogolaa masaladaa wey masalada dooda aada fara badan ay ka taaganta macana aad baa laysugu haystaa oo isku haysiga laysku haystana waxaa keenaya horta waxaa la khilaafsan yahay ilaa dhowr qowl culimada qaar waxay leeyihin waa xaaraam oo haweenku qubuurta ma ziyaaran karaan ragga basay gooni ku tahay waxay u deliishanayaan xadiidkan hadda aan dul taagannahay lacna rasuul sal sala alay waslam zaa'iraati lqubuur xadiidkaasay u daliishanayaan lacnaduna shay haddii sharcigu uu lacnado waa dembiyada waaweyn taxriim bay kutusi taasay daliishanayaan qolana waxay leeyihin xaraam mehe waa makruuh oo waa karaaha wey waxay deliishanayaan xadiidkii umu caiya radi allahu canha nuhiina can itibaaci aljanais walam yuczam calayha yani raacitaanka janaazada iyo ziyaarada isku mid ka dhigan marka waxay yidhahdeen waa un karaahiye xaraam ma gaadsiisna halkaas iyaguna marayaan qaarna waa jaa-is bay leeyihin way banaan tahay qaarna waa sunnay leeyihin qolada odhanaya waa jaa-is oo waa sunna waxay deliishanayaan haweeneydii nabigu soo maray salawatullai wasalaamu caleyh iyadoo qabriga qabri dul taaganoo ilmo ka wiil ka dhintay u ooyeysa ee uu nabigu dhihi jiray iska sabir ee dhihi jirtay ilayka canii fa inaka lam tusab bimusiibati ee u dhihi markii dambe nabiga u imaan jirtay sal lay slam ee ku dhihi jiray asabru cinda sadmati luulaa haweeneydaas qabri bay dul joogtay nabigu kuma odhanin siyaarada qabrigu kuma banaana iska tag maku odhanin macana taa waa laga qaadan xadan bay leeyihin slam fazuruuha fain laakhira zuuruuha amarkaasi rag iyo haweenba waa soo guda gelaya maxaa haweenka lagaga saari marka xadiidkan haddaad tidhahdaana waaba daciif bay leeyihi ma sugna agtanada ayib lafdiga kale ee sugan ee zuwaaraati lqubuur ah waa ka gedisan yahu isagu waxa weeye zuwaaraat lafdiga saxda ah ee la wada ogolyahay inuu saxiix yahay macnaha waa kuwa siyaarada badan wey zuwaaraat macnaha waxa weeye wasiiqatu siiqatu mubaalaqa kuwa noqnoqoshada ziyaarada badiyo ee haweenka ah kuwaasaa lacnada kusoo aroray laakin ziyaara hal mar ama laba goor oo yar maya marka xadiidkana dood baan ka qabnaa waxaa kaleeto adilada dalishanayaan ka mid a nebiga salawatulli wasalaamu aleyh habeen habeenada kamid a isagoo caaisha gurigeeda jooga ayuu si deg dega ah uga baxay habeennimo wey badhkii kabuhu si wuxuu ku qaasi fudud albaabku si fudud u furay wuu baxay caaisha radi allahu canha marka inay uruduu moodaya way soo jeedaa markuu dhaqaaqay bay ka daba dhaqaaqday waxay isleeda iyadu markaa amu haweenkiisii kala aaday nebiguna meel kal u socdaa salawatullah waslamu caleyh way ka dabagashay nebigu nabigu sal alay slam socday bu wuxuu tegay qubuurta muslimiinta ee baqiya baqiya halkaasuu marka muddo taagnaayo u ducaynayay cabaar markuu taagnaa iyaduna meel bay taagan doo ma arag yani waxa weeyaan way aragtaa iyadu laakin nebigu ma arka salawatullah waslamu caleyh laakin waa u muuqataa mudatuusha mudatuusha nebigu u arkaa salawatullah waslamu caleyh wuu soo laabtay marka nabigu sal lay slam markuu soo dhamaystay buu soo noqday ayaduna markay aragtay nabiga soo gadoomay bay kasoo hor oroday way soo socotay markuu soo laxadsado way soo laxastay markuu macnaha waxa way ayr socdo ayr bay socon gurigay kasoo horgashay markay soo gashay bay macnaha uu yimid iyadoo neef tuurays abaa dhacay bir maxaa kugu dhacay markaasay ti waxba ma jiraan nabi allo markaasuu yidhi ama warkaad ii sheegi waxa jira ama allah ii sheegi doona bay ti way cabsan marka hadda ka hor bay intay wax ka qariyeen nabiga sal ly sl ku dayeen yuu ilaahay u sheegay markaasay warkii usheegay markaasuu nabigu sal lay slam waxay ku tidhi macnaha markuu igu sheegay meeshuu ka yimid yay tihi nebi allow maxaan dhahaa anugu maxaan dhahaa yani inuu usoo duceeyey oo qubuurti usoo ducey waxaas u sheegay anugu maxaan dhahaa bay tihi marka markaasuu nebigu sal lay slam wuxuu ku yidhi quulii assalaamu calaykum ya ahla diyaari min almu'miniin ducaday dhihi lahayd buu marka nebigu nabigu sheegay sal lay slam marka caaisha waa haweenay haddana qubuurta markay tagto waxay dhihi lahayd buu nabigu usheegay sal lay waslam adilada iyo adilo kaloo fara badan ayay daliishanayaan qolyaha odhanaya haweenaydu qubuurta waa tegi kartaa kulligeed qolyaha diidani waa wada bushinayaan kulli adiladaas oo dhan bushi bay ku wada furayaan masaladu marka waa masalo dood aada u fara badan ay ka taagan tahay doodaana waxaa macnaha in lagu dooda keenaysaa iidanka nebigu sal alay slam haweenkuma ku jiraan waa kow ta labaad xadiidkan aan tun taagannahay ma asaxay mise ma asixin waa laba waa sababka labaad ta saddexaad hadduu asaxay isaga iyo axaadiista kale maxaa lagu jamcinaya waa sababka saddexaad asbaabtaasaa keenaysa in laysku khilaafo masaladu marka waa masale khilaafkeedu mashhuur yahay ragga ogol ee odhanaya waa sunno horta sida loo badan yahay ee culimada u badan yihiin qadiiman oo xadiidan waa ama inay xaaraam tahay ama waa inay karaahiyato labadaasaa loo badan yahay laakiin dadka ogol ee odhanaya way tegi kartaa way ziyaaran kartaa waxaa ka mid a alqurtubi waxaa kamid a imaamu shawkani waxaa kamid a sheekh nasir idiin alalbani ayaa kamid a oo masalada aada ugu niqaashay kitaabkiisa axkaam aljanaa-is doonto waa u noqon kartaa dadka diidan waxaa kow ka ah shaykhulislaam ibnu taymiya iyo culimadan hadda sacuudiga khaasatan sheekh ibnu baaz waa diidan yihin ma ogola xaaraam inay tabi u arkaan ciddii masalada niqaashkeeda u baahata ha u laabato majmuucu alfataawa mujaladka labaatan iyo afraad safxada saddex boqol iyo afartan iyo saddex aada buu sheikhulislaam ibnu taymiya masalada uga hadlay marka masale aan jasmin karna maaha waa adagta macnaha jasminteeda yani ragga ku hardamay iyo adiladeeda aada labada dhinacba xoog badan marka ninkay u hadal rajaxo laakin waxa weeye wallahu aclam baynu kaga baxayna fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta xadiidka marka qaybtiisaasi waa taa qaybta labaad walmutakhidiina calayha almasaajida oo iska caddahay waynu soo marnay inaan qubuurta la dhisi karin ama aan lagu tukan karin oo cibaado lala aadi karin qaybta wasuruja odhanaysa qubuurta iyadana in macnaha waxa weeyaan la iftiimiyo ayaa la diidan yahay oo iftiiminta waxa laga wadaa qubuurta ayaa nalal bay ku shidi jireen faynusay geen jireen iyo tireegyo iyo meeshaasaa la degi jiray marka marka sideedaba qabriga in uun hawl laga hayo uun ilays loogu shidayo mooyaane in xataa waxa weeyaan la ilaysiyo qubuurta maya haddii ruux lagu aasaayo saasoo kale loogu baahdo dhib ma leh lakin haddii kaleeto waa bidca wey mana ma banaana oo hadii la yidhah xadidku waa saxiix haddii la yidhahdo xataa xadiidku waa daciif waxaa inagu filan axaadiista kaleeto nebigu sal lay slam uu bidcada kaga digayo mana kuwaasa inagu filan fiihi masaail baabkan waxaa ku jira masaail dhowr ah alula masalada koobaadi waxa weeye tafsiru lawthan awthaantoo la fasiro wasanka macna wasanka maxaa la yidhahdaa kulu maa cubida min duni illahi cala ayi wajhin kan siduu dooniba ha u yaalle wax kastaoo ilahay kasoo hadho la caabuda wasan la yidhahda macana athaaniyatu masalamada labaadi waxa weeye tafsiru lcibaada cibaadadoo la fasiro cibaadadoo la fasiro macana oo cibaadada cid kastoo laysu duleeyo oo wax loo raadsado ayaa la yidhaahdaa waa la caabudo la dhihi karaa macana athaalithatu masalada saddexaadi waxa weeye anahu nabigu sal alay waslam lam yastacid ma uusan ilaahay ma uusan ka magangelin ilaa mima shay mooyaane yukhaafu wuquucu dhicitaankiisa laga cabsanayo wax kale nebigu sal lay slam ilaahay muusan u odhanin ilaahay qabrigeyga yaan wasan laga dhiganin ilaa cabsi inuu dhaco laga cabsanayo mooyaane wa ficlan waana dhacay waana dhacay oo arrintii nebigu ka cabsanayay salawatullahi wasalaamu caleyh inkastoo qabrigiisa nebiga la ilaaliyey haddana dadka meelaha fogfog ka jooga qabriga ma um, yani suurtagal uma ahe nebiga sal lay slam way u dhawaaqdeen oo isaga waa la baryey oo macnaa lakin qabrigiisa maya araabicatu masalada afraadi waxa weye qarnuhu nabiga la xidhiidhintiisa bi haada arrinkaa uu la xidhiidhiyey itikhaada qubuuri alambiyaa nebiyada qabriyadooda oo laga samaysto masaajida macnaha qabrigiisa midda saddexaad anahu sal lla alay wasalam nabigu lam yastacil muusan ilaahay ka magangelin ilaa mima shay mooye wax kale muusan kana magangelin shaygaasoo yukaafu laga cabsanayo wuquucuhu dhicitaankiisa macnaa waxa weeye qabrigeyga ilaahu watan la caabudo sanam la caabudo ha ka dhigin markuu ilaahay leeyaha weydiisanayo waa un wax laga cabsanayo inuu dhaco saas macana wailaa hadduusan kaba cabsanaynin oo suurtagal ahi aynan ahayn inuu dhacabo muusa nabigu sal lla alay slam ilahay ba muusan ka magangelin macana araabica min afraad waxa weeye qarnuhu nabiga la xidhiidhintiisa bi haadaa arrinkaa wuxuu la xidhiidhiyey itikaada qubuuri alambiyaa nebiyada qabriyadooda iyo xabaalahooda laga dhigtay masaajidda masaajid laga dhigtay isaga kiisii markuu sheegay iyo nebiyadii kalena dabageliyey oo ku xijiyey macna ku xidhay qabriyadooda iyo xabaalahooda masaajid in laga inaan laga dhignin macna alkhaamisatu midda shanaad waxa weeye dikru shiddati lgadab cadhada ilaahay cadhada daraanshaheedoo la sheego minallahi xagga ilahay cadhada xagga ilaahay ka timid oo daran inay qolyaha ku ku dhacdayn ama ay ku dhacayso oo iyadana la sheegay qadabka iyo cadhadu waa ilahay sifaadkiisa mid ka mid o tilmaamaha ilahay uu leeyahay sidaa inaan u daynaana fiican waxaba yaraatee addoommada cadhadooda iyo ilaahayna subxaana watacaala isuma eka wax isshabaha ma aha waa mid ilaahay u qalanta subxaana watacaala daatadiisa iyo cadamadiisa iyo weynankiisa cado u qalanta wey macanaa ta makhluuqa ma ah maxaa yeele ta makhluuqa waa isbedel maskaxdiisa ku dhaco dhiiggaa karo wax saasoo oo kaleetay ku timaada sababkana isku mid ma ah reerka ka dhasha sifada makhluuqa ee qadabka la yidhahda iyo ta ilahay reerka ka dhashana isku mid ma ah wax isshabaha maa ma ma marka sifadaa la diili maayo waa intaa loo sugo sifaatu afcaalka ka mid assaadisatu midda lixaad waxa weeye min ahamiha faa'iidooyinka ta ugu weynba weeye masaa-isha ugu weyn macrifatu sifatu macrifati cibaadati illaah laata caabuditiin la caabuday sifadayd ahayd oo la garto qaabkay ahayd cibaadadaas allatii laatadaasoo iyo iyadu akbaru lawsaan sanamyada la caabuda ugu weyn ahayd nin saalis ahaa uu geeriyooday qabrigiisi baa la weynay todbaad waxa weye macrifatu anahu in la ismu llahi qabri ninka qabriga ku jira xabaasha ninka ku jira magigiisi wey wadikri macna tasmiya iyo sheegin la sheego magacaadidaasi macnaheeda magacaadidaasi laasa lagu magacaabay macnahaas garanaysa ninka qabriga ku jira inuu magigiisu laasa ah macnaha iyo sababka macnaha sababku ka wadaa sababka keenay in madaxa loo bixiyo muu waxaa loogu bixin lianahu kaana yamuddu tawiiqa lilxujaaj saasmaa camalkiisi ixsadu qabinteeda ee ixsaanka ahi yaa magaca loogu soo dambanaya macna tasmiir saasmaa oo la lacnado odhanin yaa ilaahau kugu iman doona waxaad moodaa madhabka shekhlaafdunya albaniya ay marayaan taqriiban inuu ku dhow yahayo yani diyaaro la badiyo ayaa la diideen oo loo diideen laakiin diyaaro looma diidana duwaaraad lafdigaasu maray iyadoo lafdigu kitaabka ku yaallay saa ma ahayn lafdiga kitaabka ku yaalla wuxuu ahaa jaa-iraatu kubuur oo waa lafdiga ahlin xadiisiinta qaarkood baa sujuudku xukmeeyay macna alcaashiratu maslada waxa wey lacnatu man asrajaha qubuurta dhexeeda cidii sida yani waxa wey fayuuqe iyo ilay geysaay oo la lacnado isaga aynay waxaa ku jira horta qubuurta oo guluwi lagu sameeyo lagu xajibo waa mid la duldego ilaada lala aado waxaa intaa dheer silaadka iyo fayuuqka iyo gaadka isticmaalaysa iyo yani sidaalka meesha ku baxaya iyo waa xoolo maal maal dayacan oo meel faaida laana ku baxay idaacatu lmaalna markaa ona la dayacay iyaduna waa baabu maa jaa fi xinaayati mustafa sal lay waslam wuxuu baab u yahay maa jaa wuxuu yimid fii xinaayati mustafa sal lay slam nabiga ilaalintii uu ilaaliyey jinaada tawxiid tawxiidka dhinaciisa wasabdihi iyo nabiga awlidii uu awlay kulla fariiqin sid walba oo yuusilu dadka gaadhsinaya ila shirki gaalnimo halkana wuxuu baab u yahay sidii nabigu waagi adag u saaray towxiidka iyo dhinaciisa soolaha towxiidka man soolaha towxiidka iyo ilmiyada ka adkow dhan ayuu nabigu ilaalo adag saaray ilaaladaa keliya weliba laguma darmine haddana sid walba oo dadka shirki gaadsiin karu ka xiray nabigu sal l sl uu ka kufulay saas sidkii oo la kufulay iyo dhulkii duleedkiisa ahaa iyo saaxadii ka agdhaweyd oo dhan haddana waa bishaaray saasuu macnaha ka dhigay macnaha waxa weye tawxiidkii oo waxaa laga dhigaya sidii wax inta dardi weyn lagu wareejiyey albaaba loo sameeyey albaabadii la wada kusulay xifdigaa laga xidhaya xifdigaa dadka laga xidhaya haddana wax alla wixii eryada ka agdhowaa xaydaad kore inta loo sameeyey ayaa waardi haddana la saaray waardi adag baa la saaray macnaha sidii nabigu uga dadaalay salawatullahi wasalaamu calayh ummadu inay tawxiidka ku daro tawxiidkuna u ilaarsanaado oo uusan tawxiidku ka khaldanin oo ka barxanin dadaalku nabigu ku bixiyey salawatullah waslamu aleyh wasalku saalay baabu maa shay ayuu jaa yimid ku arooray oo adilla ah bi xinaayati nabigu sal alay slam siduu u ilaaliyay jinaaba tawxiidi tawxiidka dhinaciisa jinaabku jaanib welaan tawxiidka dhinaciisa iyo darabkiisa dhexdiisa intaan la jaaninba siidiisibuu wasadii iyo nabiga xiritaankiisa wuxuu kusoo arooray wa kulla ariiqin jid walba xiday oo awday jidkaasoo yuusibu gaadsiin kara dadka ila sirdi gaalnimo gaadsiin wa qowli illaahi tacaala ilahay oo baaq yahay uu yihi laqad jaaakum waxaa idin yimid rasuulu rasuul baa idin yimid min anfusikum oo lafihiina ka ahaaday lafihiina ka ahaaday macnaha ama waa carab oo waa carabi oo carab baa marka lala hadlay dhalashadiisii iyo awowdii iyo isaskii iyo kulli adaqana noloshiisi ama min anfusikum min jinsikum idinka jinsigiina oho bashar ah, malaaigna ma ah jinina ma ah wax kalena kama samaysneen min anfusikum ummadoo dhan bay markaa noqonaysa waa bashar idinkoo kale casiizun rasuulkaasu ay ku adag tahay caleyhi dushiisa maa canidtum ay canatakum dhibkiina ku adag wuxuu idin dhibaya rasuulkaasi waa ku adag tahayo arrin macnaha u furud ma ah xariisun rasuulkaasuu dadaalaya calaykum dushiina hanuunkiina iyo wixii faa-iide adduunya maslaxa idinku jirtay mid aakaro ayuu idinkula dadaalaya rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniinta ra-uufun midkii u turid badan ah raxiimun oo u naxariis badan fain tawallow hadday jeedsadaan marka faqul waxaa tidhahdaa nebiga xaskii kaa allahu alla allah igu filan laa ilaaha xaq lagu caabudana ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi dushiisaan tawakaltu kala saartay oo ku kalsoon ku xidhna wahuwa isagu rablcarsi carsiga rabbigii carsigii alcaiimi ee weynanka badnaa allihii rabbiga u ahaa ayada wuxuu ilahi subxaana watacaala ku muusinaya nabigeenu salawatulli wasalaamu calayhi iyo soo diridii jallada weyne ilahi subxaana watacaala wuxuu noogu galay arrinta iyada ayaa lagu muujinaya horta waa rasuul ilahi idin soo diray idinkoona idinka midi waa bashar idinkoo kale haddii diinkii kale ahaan lahaa mabaa ilaah isfahaneen sad saddexaad waxaa laba shay dhis ah aada ku dhibaatoonaysaan uu idinla nacayo uma fududa oo uma sahlana wax idin dhibaya uma sahlana nabiga salawatulli wasalam waa ku adagta wax la macnaheedu waxa weeye diintu la waa diin sahlan oo fudud saa daraaddeed nabigu sal ly slam waa kii odhan jiray ina diina yusrun diinku waa fududda ta kale waa kii xadiidkii kusoo arooray yani nabiga sal ly slam lama doorgelin laba arrimood ila ikhtara aysarahumaa labadooda midka fudud buu nabigu dooran jiray sal lay slam haddii laba arimood la doorgeliyo maa lam takun isman haddayna dembi ahay hadday dembi tahay nabigu sal lay slam kaana min abcadi innaasi minha dadka kuwa ugu fogay ka durugsan buu ah laakiin haddayna dembi ahayn laba arimood kolba kii ummadda u fudud buu nabigu u doori jiray salawatullah waslamu caleyh marka yani wax alla wuxuu dhibaya nabiga sal lay slam waa ku adag kow dushii min ku dadaali oo wax alla wixii awooddiisa jeed iyo jeed wuxuu u fuulaya wixii maslaxadiini iyo dantiini iyo adduunba ayuu ku dadaalaya nabigu salawatulai waslamu caleyh muminiinta waa kii isfurud badan oo u naxariis badan ilahay labadaas nolol buu ku tilmaamay muminiinku u furi oo wixii dhibayu uga furi oo wixii jeesinayu ugu furi wuuna u naxariis badan yaho wixii masaalixdooda iyo danahooda inuu ka shaqeeyo aad nabigu salawatulai waslamu isugu taxalusin haddii markaa intaa markaas ku tiraahdo ay kaa jeedsadaan hadalkaas kadib hadday jeedsadaan oo qaadan waayaan waxaad tidhahdaa ilahay baa igu filan waxba idinkama baahni waxbana la idinku fali maayo bilxaq lagu caqli ma alla mooyaane subxaana wa tacaala isagaan kala saartay oo arinteyda u dhigto ku kalsoona waana cabsiga weyne makhluuqaadka ilahay ugu weyn isagaa rabbi u ah cabsigii weynan ka badnaa saas ku dhawaa nabiga salawatulai caleyh cabsiga markaas waa acdamu makhluuqaati cala lilaaq intii ilahay abuuray subxaana watacala uu ugu weynay makhluuqaadkuna ugu sareeya ilahay ubaa ka sareeya subxaana watacaala saas man makhluuq ka sareeyaay ma uu jiro waana midka qur-aanka kusoo arooray ilahi subxana watacala inuu ku ekaaday oo ka saramaray saasaa qur-aanka kutimid sunada nabigeena salawatullah waslamu caleyh yani kursigaa soo raaca kursiga isagana makhluuqaadka ugu weyn ilahi subxaana watacala kursigiisa uu sheegay marka qaabka u yaallaan garan mayo qaabka ilaah subxaana watacaala uga ekaaday ee uga saramaray garan mayno laakiin saa inaan u rumayno intaasaa sabarkeena intaasana waajibin waa marka waxaa loo keenay nabigu sal alay slam maadaama uu yahay wax alla wixii idin dhibaya maadaama ay dhibayso oo ay ku adagtaa tahay wixii idin dhibaya dadaalna uu ugu jiro wax alla wixii faa-iidin iyo dinihiina inuu ka shaqeeyo idin kuris idin naxariis badan waxay keenaysaa inuu nabigu sal alay wasalam tawxiidka oo diinta ra'samaalkeedii asaaskeedii ah muslimiintana mabdaa ugu weyni ay haystaan inuu nabigu sal alay wasalam u ilaaliyo waxa weyaan waa shaygii ugu weynaayo ummadaba nabiga salawatuli waslamu aleyh loogu soo dejiyey halkaasaa macnaa laga derisanaya uu sheekhu u keensaday wa ficlu nabigu sal alay wasalam wax uu ummadda uga tegamay xataa sida uu leeyahay abu dar shimbir xataa hawada marayana ha ahaatee wuxuusan nabigu wax nooga sheegi maba jiraba salawatulai waslamu aleh waxba kama tegin wax alla wuxuu inoo dhaweyn lahaa waa inoo sheegay wixii naar inaga fogeyn lahaana waa inoo sheegay nabigu salawatuli waslamu aleh waxba kama tegin diinta macna can abi hurayrata radi allahu canhu qaal abu hureyre waxaa laga werinaya inuu yihi qaala rasul sal ly sl nabigu wuxuu yihi laa tajcaluu haka dhigina buyuutakum guryihiina qabra qubuuran xabaalaha ka dhigina guryihiina xabaalaha ka dhigina walaa tajcaluu ha tagina qabri qabrigagana ciidan mid aad kusoo noqnoqotaan wa salluu calaya igu salliya meel alla meeshaad joogtaan igu salliya maxaa fa ina salaatakum salligiina iyo ducadiina aad ducaynaysaan ayaa tabluqunii isoo gaadhaysa xaytu kuntu meel alla meeshaan ahay rawaaxa wariya xadiidka abu daauud isnaadin buu ku wariya xasanin oo wanaag ruwaatuhu xadiidka ruwaadiisuna iqaatun waa raggi ugu wada kalsoon yahay xadiidku sanad ahaan marka yihahdo waa xasan sanadkan laakiin wuxuu leeyahay shawaahid fara badanoo saxiixan lishawaahidi saxiix wuxuu noqonaya shawaahid fara badan axaadiis kalo badan oo markaasi kacsan waa xadiis saxiixa marka wuxuu nabigu leeyahy sal alay wasalam guryihiina qubuurka ka dhigina laba macnoba waa laga wadaa macno waa mid guryihiina xabaalaha ka dhigina guryihii nafsidii xabaalaha oo kale haka dhigina asuurtagal oo xabaalaha maxaa maxay maxay xabaalaha lagu yaqaanaa oo guryaha loo tukayo xabaalaha waxaa lagu yaqaanaa inaan lagu tukanin oo salaadana aadin guryihiina marka salaada yani waxa weya salaada ha seejinina oo salaadiina guryaha haka qadinina sida xabaalaha oo kale xabaalaha lagu yaqaana in salaada lagala xare oo salaada laga qadiyo oo salaadala aadiyo guryaha saasoo kale haka dhiga saas waa macna oo saxaabada waxay yaqaaneen oo agtooda caan ka ahay qabriga inaan salaadna la tegin guryihiibaa marka lagu shabo waxa guryaha saasoo kale ka dhigina maxaa la rabaa marka in guryaha salaada sunada lagu tukada sida riwaayadka qaarkood ay cadaynayaan guryihiina salaada qaar ku tukada khaasatan salaada sunaha guryahay ku fadli badan tahay markii laga reebo salaado dhowr sida salaada taraawiixdo kale jamaacada masaajidka jamaacada ku fadli badan intooda badan guryaha ku badbaanta xataa masaajidka nabiga sal masaajidka xaramka guryaha lagu tukaday kaga badbaanta marka taasi waa macno oo qubuurtii masaajid maxaa jira guryihii salaada wax ka siiya oo xabaalo oo kale ha ka dhigina macnaha labaadi waxa weye guryihiina cabaara ka digin oo dadka ha ku aasina gurigii waa guri la degan yahay cabaara ka dhigina dadka lagu aasino dadka dhintay qubuur bay leeyihiin meel loogu talagalay meesha loogu talagalay kusoo aasa laakiin guryaha dhexeed ha aasin maxaa yeelay dhibaato badan baa ku jirto ruuxii deganaanshaha lala degan yahayo qaylada lagu dulqaydi inuu ku dhibaatsado waa labaad gurigii waa boos oo dadkii dhaxalka lahaabaa ku intibaaci lahaa iyadana intibaacooda inuu laga yaaba tan saddexaad weyaan qubuurta muslimiinta ay ku jiraan ee lagu wada jiro dadka dulmarhaya dadka siyaaranaya ducada ay u ducaynayaan lagu ka qari ruux oo meel gooni iyo guribaa lagu abuur lagu macna waxa weye lagu qufulay intaasoo dhanba waa loo labadaa macna xadiiku waa marka ujeedada laakiin xadiidka uu sheeku ka waa midda horo qubuurta inaan salaadba lala tegin oo salaad lala aadin arrinkaasi caam buu ka ah saxaabada nabiga sal ly waslam dhexdooda macna saas waa macnaha soomaalia xadiis baa talabaad nabigu sal ly slam wuxuu yihi qabrigayga ha ka dhigina liid haka dhiganina liidda waxaa la yidhahdaa shay la caadayso oo lagu soo noqnoqdo ama isagu soo noqnoqda caadayso macnaa waxa weyaan ama bishii mar ama toddobaadkii mar ama sanadkii mar ciiddaa la yidhahda laysugu yimaado shay noocaasoo kale ahoo aada si joogta ah aad ugu soo laalaabasaan qabrigeyga ka dhigan maxaa la doonayaa haddaad masalanba madiine aad iska tagto masaajidka nabiga booqato salawatu wasalaamu aleyh soo salaan idman soo salaan laakiin qabriga nabiga sal alay slam inaad u qasato saasaa la digaya macna oo ciid oo kale ha ka dhigana shay aad kusoo laalaabasaan oo qabriga nabiga sal alay slam saasoo kale qabrigeyga haka yeelina ayuu nabigu uri salawatulli waslamu aleyh waxba qabriga ha imaaninaba macna waxba qabriga inaad timaadaan looma bahna inaad kusoo laalaabasaanna looma bahna mid sanawi a inaad ka dhigataan sanadkiiba hal mar ruuxuu tagana looma baran mid todobaad ana inaad ka dhigataan looma baran mid maalin walba ana looma baran saas nabigu rabay salawatl al ayb seen marka nebiga kuma fasiriidnaw qabrigii ha imaanin oo ka jooga oo kusoo noqnoqon haddaad tiri seen kuugu nimaada wasalluu calaya fa ina salaatakum tablugunii xayu kuntum meel alla meeshaad joogtaanba igu soo salliya salligaa aada ugu sallinaysaa baa isoo gaari nabigu salawatullah waslamu caleyh saas daraadeed ba yani ninkii la odhan jiray zaynulcaabidiin ibnulxasan ibn cali ibn abi aalib raggii aalubeytka raggii ugu fadli badnaa wakaba faqiih waa aada u cilmi badan taqwo iyo cibaadana lagu yaqaan ayaa maalin maalmaha kamid wuxuu arkay nin sahal la yidhaahdo oo qabrigii nabiga salawatullah wasalaamu caleyh aaday markaasuu yii ninkeeno kaale iga soo cadtay ma rabo ilacasan markaasaa wuxuu ku yidhi masaajidkii adoo galay baan ku arkahayey maxaad ka doontay markaasaa wuxuu ku yidhi yani waxaa u jeedaa qabriga nabiga sal ly sl maxaad ka doontay buui markaasaa wuxuu ku yidhi yani waan soo salaamay nabigaan soo salaamay markaasaa xadiidkan buu usheegay wuxuu ku yidhi nabiga sal ly slam wuxuu yidhi laa tattakiduu qabrii ciidan walaa tattakiduu buyuutakum maqaabira qabriga nabiga sal ly slam adigiyo ka ondoloftooda ondolos macnaa waxa wey war dayn iyo wartakiif iyo dhulkaa dhulkii macnaa la ohan jiray yani waxa weyaan yani dhulkii jiray ardu undri muslimiintu lahaan jireen laga qaatay dhulkaa ninka dhulkaa jooga iyo adigoo madiine jooga nabiga salawatuli waslamu aleyh hadalkiis hadalkiina waa u siman yahay meeshaad joogtaba nabiga kusoo salli wey salawatuli waslamu caleyh waxba qabrigii daawudiibu dhowanayo ha aadi dabcan saas marka meel alla meelaad joogtaba markaad nabiga ku salido salaamka iyo salaada iyo ducadaadaas waa loo geyno waa la gaadhsiy oo kaloo see loo gaadhsay ku gaadhaysa maslaqoon baa nabiga u rakibay salawatulli waslamu caleyh say ku gaadhaysa way gaadhiyo qaabkay ku gaadhaysa xadiid kale lagu cadiyey xadiid cabdullahi bin mascuud uu warinayay imamarasa xadiidka soo saaray nasaa xaakim iyo keyrkiina way kusaxiyeen saxiixuljaamisaqiirku albaanina ku saxiixiyey xadiidkaas xadiidkaasi wuxuu leeyahay oo nabigu odhanaya salawatulli wasalaamu caleyh ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiin fi lard yuballiquunii min ummati assalaam ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig dhulka ku wareegay ka weyn malaaigtaasoo ummadayda salaamta salaamasa iga soo gaadsiinaysa waxala wixii ummaddu salaam ay nabiga salaamaysa iyo salligay salliyayso malaaigtaasoo qaadayso nabiga u geynaysa salawatullah waslamu caleyh marka kay meeshaa agtoogiya ka halkan joogaayo waa u siman yihiin halkan halaga laga salaamo nabiga sal lay sl lakin qabrigayga ha kusoo soo noqnoqonina bu nabigu le salawatullah waslamu aleyh saas man maxaa yeele ku noqnoqoshadiisa waa inanka soo marnayo waxaa laga cabsanayaa inuu dadka shakiyaad oo weyniin iyo loo yeesho waficra waana dhacday kutub badan oo kutubta macnaha qolyahan duruuqda ah waxaad ku arkaysaa waxay qaarkood ka fadilayaan qabriga nabiga sal ly wasalam kacbada wax walba waxay leeyihin qabriga nabigaa ka fadilay iyo qubada wafi lqubati lkhadraai daaha nabiyuna qubadaas iyo nabiga qabrigiisa ayaa kacbada ka fadli badan qaarkood dhaha waxaad u kala kacbada qabrigaa ka fadli ma aha nebiga nebigiinu kacbada iyo qeyrkeedba ka fadli badaya kuma jiro laakin waa carada meesha saaran iyo qabriga nabiga ku jira salawatullah waslamu aleyh saas man saas daraadeed ba dadka in badan oo kamid a ah caamada iyo dadka jahiliinta ah markay xajka u socdaan xajkaba in badan oo kamid a ah waxaaba kala weyn ba qabriga nabiga salawatullah waslamu aleyh ah. culimaada dadka qaarkaasi kusoo jiinayso yani waxa wey madiine in lagu hormaro qabrigii labsado marna qabriga laga imaanin oo ilaa aakhiri masaajidka nabiga soo siyaaro salawatullah waslamu aleyh culimada islaamku waxay diidayaan xataa inaad u qaban qaadato u diyaargarowdo oo sahay u qaadato oo aw u rarato ama aad diyaarad u raacdo oo baabuur u qaadato qabrigii nabigaa soo diyaaranaya salawatuli waslamu safar inaad u gashaan muslimiin maxaa yeelay nabigu sal alay slam waa ka odhanaya laa tusaddu rixaalu ilaa ilaa talaatati masaajid cibaado sideedoo meel cibaado loo aadi karo saddexdaa masjid baa ka jira oo macnaha loo raran karo oo gaadiid loo qaadan karo sahay loo qaadan karo safar loo geli kara sadexdaa masjid baa jira xarabka masaajidka madiina iyo masaajidka ku yaala baytmaqdis masjidaqsa saddexdaa masjid meel kaloo cibaada loo aadi karo loo aadi karo markaa le macnaha loo safri karo oo sahay loo qaadan karo saas marka xadiidka odhanaya laa tushaddu rixaalu masaajida dadka gooni kuma xataa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxay jireen cabdullahi ibn cumar iyo ragle buurtii la jiray buursiinaa ee nabiyullaahi muusa loogu waxyooday ayaa ragga qaarkii aaday markaasaa waxaa ka warharay ibn cumar iyo rag ka warharay way u diideen maxaad loogu diidaysaan marka la yii waxay u deliishadeen xadiidkan ah laa tushaddu rixaalu ila ilaa alaatati masaajid marka masaajid keliya gooni kuma ahee fahamka saxaabadu kuu kutusayo meel walbo cibaado loo aadowyo loogu rabta macna saas daraadeed saas daraadeed ayaan la ogolayn masaajid yani qabrigii nebigaa soo siyaaranaya in aad safar u gasho oo shahad u qaadato u qaban qaabsato saas lama ogolo laakiin haddaad madiina darto oo nabiga salawatuli waslamu aleyh ku yaarato nabigana soo salaam salawatuli waslamu aleyh saas saxaabadaas samayn jira cabdullahi ibn cumar markuu tago nabiga qabrigiisa intuu arka wuxuu ohan jiray assalaamu calayka ya rasuul allah assalaamu calayka ya abaa bakrin assalaamu calayka ya cumar assalaamu calayka ya abadaa saasuu ohan jiray maca marka soo salaad markaa salaada kadibna kasoo waray kasoo maca saas wey meesha tagtaan meelaha dhacay wadayaadaysaan macna iyagoo aada loo waajibinahayo oo dadka laga celinayo haddana waxaad la yabaysaa dadku meeshaas way dhufman yihiin oo gacmahay kurba istaagaya waa kushuucsan yihiin oo qabrigaa lagu jeedaa qiblada inta laga jeeday bal shaahadtu waxaan macnaha waxa weyaan aan indhaha saaray mid intuu ka jeedsaday kacbadii salaadii la aaday macnaha waxa wey qabriga la aaday salaadii wuxuu la jeedsaday qabriga ula jeeday nin askariga muslimaa meesha taagneed oo kiibaa intuu qabtay buu sii jeedayay isagoo macnaha salaadii ku jira intuu saa u qabtay buu xagga qiblada u jeedayay saas marka dadka jahli baa dili jaarigana waxaa wiskii shabagelinaya dad culimo sheeganaya wiskii shabagelinaya macna qaala rasul lah sl rasulku wuxu uhi laa tajcalu hayeelina buyuutakum guryihiina ha dhigina qubuuran xabaala ha ka dadka ha xabaalina ama meehe sida xabaalahoo kale haka ka dhiginoo salaada ha u diidina salaada ku tukada maxaa guriga salaada weyna weysaayo fara badan bay leedahay shayaaintana waa ka ilaali walaa tajcalu ha dhigina qabri qabrigayga ciidan mid lagu soo laalaabto oo ciid ah ha ka dhiganina inaad kusoo noqnoqotaan wasalluu calayhi ugufta salliya meel alle meeshaad joogtaan wasalaamu calayh fa salaatakum salaadiina tablugnii way soo gaaraysaa xaysu kuntu meel alle meeshaad tihin rawahu daawuud baa wariye bisnaadin xasanin ruwaadu xadiidka ruwaadiisuna siqaatu baanugu ugu wada kulsan caliyi bn xuseyn caliyi bn xuseyn ibnu cali bn abi aalib waa ninkana xuseyn zayn annahu ra-a wuxuu nin buu arkay oo yji u imaanaya ilaa furjatin meel banaan meel yaraha yani waxa wey yaro banaano sida beriso dhahan oo kale meeshaasoo kaana hayo cinda qabri nabiy sal l sl nabiga qabrigiisa agtiisa ahay fayadkulu fiiha markaasu meeshaa soo gelaya fayadcu markaasuu halkaa ilaahay ku bareeya fallahabu cali bn xusein baa usiiyey waa nabiga salawatulli wasalaamu aleyh awowgii faatima bashay faatima yani cali bn abi aalib xuseyn ibn cali baa dhahay oo nabiga awowdii gabadhiisii faatimuu ka farcamay saasman marka isagoo saas oo aalu baydkii ah yuu haddana u diidan yahay dadka leeyahay ruuxaa qabriga usii dhudhuumanahayo oo meeshaa sii gelahayo qabriga agtiisa ilahay inuu ku baryo doonaya nabiga qabrigiisa wey yuu diidan yahay uu leeyahay maya kadaa buu leeyahay wa qaala markaasaa wuxuu yihi cali bnu xuseyn ana uxadiisukum maan idiin sheega bul xadiisan xadiis miyaana idiin sheegay xadiikaasu samictu wa aan ka maqlay min abi aabahay xusein ibn cali waay can jaddi isaguna awowgii buu ka maqlay cali bn abi aalib can rasuulilahi sal alay wasalam calina wuxuu ka maqlay rasuulku ka maqlay qaala rasuulku sal lay slam isagoole ayuu maqlay laa tatakiduu ha ka dhigina qabrii qabrigeyga ciidan mid aad kusoo laalaabataan ha ka dhiganina sida ciidi oo kaleo sanawiyan iyo beli iyo saasoo kale aada ugu timaadaan maa walaa buyuutakum guryihiinana ha ka dhigina quburan qabriya ha ka dhigina wasaluu calayhi igu saliya fa ina tasliimakum salaamtiina ad salaamaysaan yabluqun buu isoo gaarayaa ayna kuntum meel alla meeshaasiin rawaa soo wariyey silmukhtaara ayuu ku wariyey mukhtaaradaas macnaha adiya almaqdasi waay diya almaqdasi ayaa iskale ninka la yidhahdo mukhtaarada waa kitaab magaciisa kitaabkaasuu ku wariyey maqdasi xadiidku waa saxiix lishawaahidi sidoo kale shawaahidbuu leeyahay busawaa saxiixun waa xadiis raulla qad jacala fi saxiix xadiiskii hore isku macno yihiin ma kala duwanaa waxau leeyahay ehm, uu kasoo gurinay imaam malik raximah llahu tacala waxaa laga soo guuriya isaga wuxuu ahaa mutahay ehm, mufti lmadiina ahaan jiri waa ninka layidhi laa yufta wamalikum fi lmadiina yani madiina cilmi taarikunta ninka dhaxlay buu ahaa sheekhusaahidna waa ah dadka imaamu maalik wuxuu u digi jiray qabriga nabiga salawatulli wasalaamu caleyhi aad buu uga hortaagi jiray wuxuu fatwoon jiray salaadtaa wax ka badan inaan lala tegin xataa ruuxu markuu meeshaasada u ducaysanayo jublada hauseeoon salaamtaa hadduu saa u salaamanayo sii taagnaanaysa ka dhaqaaco saasuu odhan jiray imaam maalik imaamu daar hijra madiine sheekeedii wayo sheekaaficina sheekiisana ma ah arrinkaana saxaabada ayuu iyo taabiciinta ayuu kasoo jeedaa ma qasadkaa marka qabriga nabiga loo qasayo salawatuli wasalaamu calayhi waa masale sharcigu uusan ogolayn oo nabigu diiday salawatuli wasalaamu caleyh oo aan marnaba sina loo ogolayn waxay xikaayaadka ay sufiyadu sheegi jiraan waxaa kamid ah. waxay yidhahdaan sheekh baa kaga baya markaasuu qabriga nabiga siiyey salawatuli wasalaamu caleyh qabrigii markuu tegey ayaa qabriga waajigiisiibaa u diiday inuu qabriga salaamo yacni inuu soo taabtaa loo diiday isagoo markaa lagu eedeynayo afrikaan afrikaan baa tahayo sidaa daraaddeed laguma ogola meesha marka meeshaas loo diiday ayuu marka beyt ficru qaaday waysun jaaka mustabiitan famudlahu yadaka lkiraami weys oo gargaar kaa rabaa ku yimid nebiyow elidiina laga celihi gacanta usoo taag saasuu leey markaasaa nebigu sal ly slam qabrigiibaa waxaa kasoo baxay gacan eer oo cad gacantiibu intuu afka gashaday waa laga raacaaday intuu afka gashay suu u nuugahay u nuugahay yuu macnaha qawlamada wuxuu ku jidaayay cumbo sidii macnaa waxawy ilmo naas nuugahay oo kale waraasaadiga xawlama jira wax ka jira marka ayib fiihi masaa'il masaa'il badan baa masaa'il dhowraa ku jirto laga faa'iidaysanaya ba alula masalada koowaad waxa weeye tafsiru aayati baraa'a aayadda bara kusoo arorta la tafsiro yani aayadda ugu horeysa way baab laqad jaakum rasuulu min anfusikum athaaniyatu masalada labaad waxa weye ibcaatuhu nabiga fogeyntiisa ummatu ummadiisa uu fogeeyey canil ximaa seedaha ayuu ka fogeeyey sohdinta welaha aayat sirrafcii fogeynmida ugu sarraysa fogeyn ciribka ugu dambeeyuu nabigu ummadda ka fogeeye seedaha shirkiga yani waxa lagu kalsoonahayo eriyadaa isaga wuxuu waa turkiya nabigu sal l slam ii qabriga ayaan loo soo dhawaan oo qubuurta yaan la tegin oo yaan agteeda xataa ilaahay lagu caabudin wax kale iska badaayo nabigu salawatuli waslamu alay sl kama taxadin hadduu qabrigiisii tusaale ka dhigayna qabri kale oo dhan soo kama taxadin intuu qabrigiisa nabigu ugu tusaale qaado salawatuli waslamu aleyh waxaa kamid a ah, yani weysha gawraca dib ku qufkaasay haddii qabrigii nabiga sal lay slam sidaa uuga digay qabri nin kale maxaad moodaa marka asaalidatun masalada saddexaad waxa weeye dikru xirsihi dadaalkiisii oo la sheego calayna nabiga dusheenna uu ku dadaalay wa rasaki iyo nabigu sal ly wasalam sidii inoogu turayay wa iyo naxariis rasada iyo raxmada waxaa u dhexeeya rasadu way ka xeel rasadaa ka rasadu waa naxariista mideeda xeesha dheer dhalay araabicata masalada afraad waxa weye nahyu leelitaankiisa nabigu raali sal ly slam can ziyaarati qabrihi qabrigiisa in la diyaaro calaa wajhin maqsuud si gooniya in loo diyaaro sidaa gooniya macnaha diyaaro guud nabigu ma diido salawatulli wasalaamu calayh oo ninkii madiine degan qabriga nabiga inuu soo siyaartaayo waa mudan yahay isagoo macnaha u gelin safar iyo ninka degan inuu soo siyaarto soo salaamo nabiga salawatulli wasalaamu caleyh waa mudan yahay isagoona caado ka dhiganayn oo kusoo laalaabanay midda la diidan yahay waa diyaarada soo laalaabashada faraha badan ee wakti laga dhiganahaye waktigiibaa gaadhay laleeyahay qofkigii baa gaadhay taasaa ladigey laakiin in lasoo siyaaso lasoo daraabo adoo safar u gelin ama meeshaaba socoto kale kutagtoo ganacsi waad utagto ama masaajidka nabiga iyo aaaartii waad soo booqanaysa halkaasoo kale haddaad tagto soo salaab nabiga salawatulli waslamu caleyh haddaad sidoo kale degan tahay magaalada madiinana soo salaab nabiga salawatulli waslamu caleyh laakiin waxaa la diidan yahay sifada loo diiday loo siyaaso waa sifa kusoo noqnoqota oo mar walba la yimaado iyo ama meehe inaad safar iyo socdaa u gashamaa maca iyadoo ana ziyaaratahu nabiga qabrigiisoo la ziyaartaayo min afdali acmaal acmaasha kuwa ugu fad badan iyadoo haddana ka mid ah. ayuu haddana nabigu sal ly slam wejigaa goonida kusoo noqnoqoshada yuu u diiday min afdali acmaal waayo maxaa yila nabiga salaamtiisa furta isagoo lasoo salaamay salafkiina ridwan llahi waa sameeyey midda kale qubuurta oo lasoo siyaarto waa sunno faa-iidadii laga faa-iideeyey ama faa-iida dheeraha laga heli ama iyada lafteedii waa laga heli faaidadiisa qubuurta kale laga faaiidayo oo ina qalbiga isciiso indhaha ka iibeysiiso ila airi aakhara ka xusiiso faaiidadaas waa ku jirta marka intaa waxaa dheer xaq dheeraadu ummadda ku leeyahy nabigu salawatullah wasalamu aleyh saas oo dadka kale ulama sinna marka qabrigiisa lasoo siyaasahay iyadoo acmaasha ugu fadi badan tahay ayuu haddana nabigu sal alay wasalam qaabka qaabka ee kusoo noqnoqoshada ama inta far loo galaa socdaal in galaa qaabka noocaas o nabigu diiray sal ly wasalam alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye nahyuu nabiga reebitaankiisa cani iktaari badsashada uu reebay min asiyaarati siyaaradiisa in la badsado siyaarada in la badsado nabigu reebay salawatullah waslam aley lagu soo noqnoqo asaabicatu masalada todobaad shahaadisatu midda lixaad waxa weeye xasuu nabiga boorintiisa ummadda uu ku booriyey cala naafilati sunayti fi beyti beyti in lagu sunayso salawaatullahi wasalaamu calayh ayuu macnaha ku booriyey oo ku tirtirsiiyey salaadaha wixii qaarkood laga soo raba taraawiixda iyo sida culimadu sheegayaan masaajidka ku jamaaca weliba in lagu tukado asaabicatu midda toddobaad waxa weeye annahu mutaqarrirun waxaa sugan cindahum agtooda saxaabada agtooda waxaa sugnaa oy horay u yaqaaneen annahu laa yusallaa inaan la tukanaynin bilmaqbarati qabri inaan lagu tukanayn saa daraaddeed guryihii markuu damcay inuu yidhaahdo war guryaha ku tukada guryihiina qubuur oo kale ka dhigin qubuurta xukunkeeda yaqaaneen marka iyo lagu tukanin macna oo salaad aadin asaamiyatu midda sideed waxa weeye tacliiluhu nabiga cilayntiisa dalika arrinkaa wuxuu ku cileeyey qabriga ciid ha ka dhiganina muxuu ku cileeyey wuxuu ku cileeyey biana salaata rajuli ruuxa salaadiisa yani ducada nabigu u duceeya laga wadaa salaata rajuli ninka ducadiisa wa salaamuhu iyo nabadgelyo weydiintiisa caleyhi nabiga uu nabadgeliye iyo naxariis ilaahay u weydiiyayo yabluqhu arrinkaa nabiga inuu gaarayu sheegay salawatullah waslamu caleyh wa in bacuda ninkaasi haba fogaade maxaa qabrigaaga u maxaa kasoo dooni meel kastoo joogtada nabiga salaam salawatullah waslamu caleyh oo ku salli oo u duceeyo markaa hadalkiisa maqashaba magaciisa markaa maqashaba nabiga salawatullah waslamu caleyh ku salli waa lagaa gaadhsiin ballantaasi meel maxaa marka isu lugoyna isuba dhibi saasa macnaa waxa weyna leey balaa xaajata waxdana marka ma jirto ilaa maa shay dan falaa xaajata wax baahiya marka looma qabo ilaa maa shay baahi looma qabo yatawahamuhu ay ismoodsiinayaan man araada cidda damcan oo doonaya alqurba dhawaansho ninka marka qabriga inuu ka agdhawaado doonayahay ee qabriga kusii socdaay wuxuu ismoodsiinaya qalbigiisa ku jiraay looma baanaba oo qabriga nabiga uga agdhawaa dhawowa socodkaa iyo dhibkaa iyo looma baanaba meeshaada adoo jooga ku salaan way gaariy macasan asaasicatu axaadiis waxaa jira mawduuca oo aan afiin oo ka ugu yar oo daciif jiddan ay ahay haddii kale ay mawduucaadoo nabiga lagu been abuurtay salawatulli waslamu caleyh muxadisiinto dhanna saasay isku waafaqsan yihin axaadiistaas waxaa daliishada qolyahan dariiqooyinkaana ah waa axaadiista ay qabriga nabiga ku fadilaan oo waxaa kamid a ah masala waxay yidhahdaan nabigu wuxu yuri sal ly slam man zaaranii bacda mawtii fakaanamaa zaaranii fii xayaatii man zaaranii bacda mawtii faqad daminku lahu ljanna ninkii isoo siyaarto ii yimaado geeridayda kadib salaan u ballan qaaday ninkii isoo siyaarta markaan geeriyooday kadib isagoo intaa noolaa isoo siyaarto kalu ka dhiganya waxaasad axaadiista noocaasa ah, hal mid kama arka ah. waa wada baatil iyo wada mawduuc iyo wada daciif laakiin waxaa nasiib daciif iyo mawduuc yaaba kuu garan bood suufiyamay kuu garan kuu garan maayo wax abaadii qaala rasuululahi la yidhaahdo oo dhan iyaga waa qaala rasuululahi ama yahuudi ha tidhaahdo ama munaafaka kasoo fulo awaafistiisabay ku bilaawtay ha yidhaahdo qaala rasuullahi la xadiisu iyagou yahay macna asaasicatu midda sagaalaad waxa weye kownuhu nabiga ahaanshihiisa uu fi lbarzakhi barzaka dhexdeeda nolosha barzak dhexdeeda marka uu yahay tucradu mid loo bandhigaya weye kownuhu nabiga ahaanshihi salawatullhi wasalaamu caleyh fi lbarzakhi noloshaas dhexdeeda tucradu uu yahay mid loo bandhigayo acmaalu ummati ummadiisa acmaasheeda loo bandhigaya fi salaati wasalaami caleyh salaada la iyo salaamta la salaamayo camalka noocaas ummadiisu ay samaynayso nolosha barzaka ayaa loogu bandhigaya barzaka waxaa la waa nolosha aakharo iyo nolosha aduu nolosha udhaxaysa waa nolosha qabriga nolosha qabriga xayaatulbarzak la yidhahda nolosha noocaasi marka dadka qubuurta ku jira ay nool yihiin iyo barwaaqada ay ku haystaan qaarkood iyo ciqaabta qaarkood ay ka ciqaaban yihiin waa waxay naanfahmi karin waxay naanfahmi karin nolosha marka isagoo halkaa ku jira qabrigiisa ayaa nabiga haddana lagu gaarsiinaya salawatulli waslamu aleyh salaanteena iyo naxariis weydiin iyo ducadaan u ducaynayno halkaas ugu tegi macna wallahu aclam sal allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh